بمجتهد فقها وبرهانا تراه مضطلعا بالفقه يشرحه ويعمر الأرض تفسيرا وتبيانا والعلم بالله نور جل حامله acuudu billahi asamiic alcaliim min ashaytaan alrajiim bismi illaahi alraxmaan alraxiim alxamdu lilaahi wakafaa huma asalaatu wassalaamu calaa man laa nabiya bacdah allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bimaa callamtana wazidna cilma watoon ya kariimu ya latiif allahuma salli wslim wbaarik wancim cla sayidina wxabiibina waqurati acyina muxamedi wacla aalihi wasaxbihi ajmaciin darsigeennii labaatan iyo toddobaad baan bilaabaynaa insha allahu tacaala ee kitaabkeeni matn abi shujaaca ma alghaayatu wataqriib hala soo dhowaada waxaan ka bilaabaynaa sheikhu raximahu llahu tacaala uu yidhi faslun filqismati qaybintii xoolaha la qaybsanaya ama dhaxal ha ahaadaan ama xoolo kale ha ahaadaan see loo qabsanaya waaya qisma waxaa la yidhaahdaa tamyiizu lxisasi bacdiha min bacdin tamyiizu lxisas xisastii in la kala sooco yacni qof kasta intuu lahaa in laga sooco qofka kale ayaa qisma loo yaqaana xisa waa jus qof kasta qeybtiisii in laga sooco qeybta kale ayaa waxaa loo yaqaanaa qisma tamyiizulxisasi bacdihaa min bacdin tamyiizulxisasi bacdihaa min bacdin waaya marka saddex xirkundhib ay leedahay marka wax la qaybinayo waa in la helaa qaasim qof wax qaybinaya waa in la helaa maqsuumun shay la qaybinayo waa in la helaa maqsuumun lahu cid wax loo qaybinayo waa inay jidhaa waaya shiikhu wuxuu yidhi raximah allahu tacaala wayaftaqiru wuxuu u baahan yahay alqaasimu qofka wax qaybinaya ilaa sabcati sharaa'ita toddoba shardi buu u baahan yahay qofka wax qaybinaya dabcan waa qofkii qaadigu ama ninka meesha xukuma ah uu soo magacaabay inuu hawsha qaybiyo usoo magacaabay toddoba shardi ayuu leeyahay kow alislaamu inuu muslim yahay qofkaas soo qabta alislaamu inuu muslim yahay labo albuluuqu inuu qaangaar yahay saddex alcaqlu inuu qof caqli leeyahay afar alxuriyatu qof xor ah inuu yahay shan addukuuratu inuu lab yahay lix waalcadaalatu ee inuu caadil yahay oo waxaan si nool u qaybinaya toddoba walxisaabu inuu xisaabtii yaqaan ila meesha xisaab baa la iska rabaya alaab baa la kala qaybinayaa yah waa inuu xisaabtiina uu yaqaana haddaba fa in taraadaya hadday ku raali noqdaan ashariikaani labadii qofoo wax wadaagay hadday ku raali noqdaan biman cid hadday raali ku noqdaan yaqsimu u qaybinhaya baynahumaa dhexdooda hadday yidhahda nebi hebelow noo qayba adigu lam yaftaqir ilaa daalika lam yaftaqir uma baahna ilaa daalika shuruudaa uma baahna warkaa ma ku dhacay cidda shuruudaa u baahan waa ciddii ninka meesha maamulaahay oo wilaayadda maamulaahay heeh uu soo magacaabay ninkaasaa shuruuddan laga eegaya ka ayagu isla doortay yidhahda hebelow noo bahalkiyee shuruuddaas loo eegi maya buu sheekhu uma baahna bi in loo eego ayib qismadii marka saddex qaybood baa wax loo qaybiyaa waxaa loo qaybiyaa hee dad xoole ay wadaagaan oo xoolahaas in loo qaybiyo doonaya saddex siyaadood baa lagu qaybin karaa xooluhu inay yihiin xoolo wada siman xoolahee mutashaabih ah yacni wada siman markaa qismo waxaa lagu qaybinayaa la yidhaahdo loo yaqaan alqismatu bilajzaa baa loo yaqaana si siman baa lagu qaybinayaa koow xooluhu inay kala qiimo badan yihiin oo booskan tusaale ahaan dadkan ay wadaagaan oo looga dhintay tusaale ahaan hadday shan boos yihiin boos qiimihiisu yahay toddobaatan kun midna shan kun yahay midna lix kun misu qiimaha marka booski maya ama booski laftigiisibaa qeybna laami saaran tahay qaybna guryo gadaalkaga jidhaa qaybna magaranaysaa jincadda saaran tahay isqiimo miyaa kaasna markii la raba in la qaybiyo qaybintiisu waxaa loo yaqaanaa alqismatu bitacdiil bitacdiil lisihaam isku dheelitirba u baahanta tacdiil baa loo yaqaanaa alqismatu bitacdiili lisihaami baa loo yaqaanaa waa qaybtii hee markaa qiimaha ayada loo eegayaa waa arki doonaa sida loo qaybinayo waxaa kaloo jirta shayga la qaybinayo hadduu wax isdheer yahay tusaale ahaan beerta booskii la qaybinayaybaa oo labada qof loo kala qeybinayay laba qof boos waxay leeyihiin afartan afartan tusaale ahaan afartan afartanka geeskaasaa waxaa kaga yaalla ceel soo maa nimankan ceelka way wadaageen booskana way wadaageen markii layiha hala kala qaybiyo mid kasta muxuu qaadanaya afartanlabaatan soo maah ceelkiiyuu raacayaa qoluu raacay qoluu booskeedii galay markaas maxaa la sameynayaa markaasna qaybin waxaa imaanaysa la yidhaha alqismatu biraddi alqismatu biraddi in wax lasoo celiye ah saddexaas wax loo qaybayaa marka alqismatu biraddi alqismatu bitacdiili iyo alqismatu biljzaai marka sheikhu wuxuu yii markii eh, la qaybinayo tii ugu dambaysay buu soo qabtay muxuu ku yidhi wain kaana hadduu yahay filqismati qaybintii hadday ku sugan tahay taqwiimun qiimayn hadday kusugan tahay qiimayn waa labada ugu dambeeye lam yuqtasar laguma gaabsanayo buu yidhi fiihi qismada dhexdeeda calaa aqali min inayni laba qof wax ka yar laguma gaabsan karo laba qof ina shaqo galaan baa laraba howshaqa galaan marka tan koowaadoo booskii hadduu yahay boos wada siman mutashaabih markuu yahay mutashaabih maxaa noqon karaa yacni dadkan waxay wadaagaan tusaale ahaan raashin bay wadaagaan lacag bay wadaagaan dhul waxay wadaagaan geesihiis wada siman yihiin isku lacag yihiin ama isu qiimo yihiin bay wadaagaan kaasoo saas maaha tusaalahan dhul baan kasoo qaadana dhulkan waa labaatan labaatan intee boos ka soo baxaya saddex qof baa loo qaybinayaa markii saddexan loo qaybiyo booskan waxaan leenahay geesihiisa oo idiili soo isu qiimo maaha miyay kala badan yihiin yaah okay booska waxaa loo qaybinaya saddex qaybood oo isla eg marka saddex qaws dhee laga dhigo la dhihi mayo hebelow tusaale hadday geelle iyo farax faarax yihiin faaraxow qeybtaa qaado caliyow qeybtaa qaado geellow qeybt la dhihi mayo maxaa yeelay dadku nin kasta meel buu jecel jecelyaha inuu iska qabsado maxaa la samaynayaa qorituur baa la bilaabaya markii saddexdii qaybood saddexdii dhulkii saddex qaybood laga dhigo in dadku ahaayeen dabcan in dadku ahaayeen baa laga dhigaya dadka saddex qof ahaayeen saddex qof baa laga dhigaya haddii afar ahaayeen afar qaybood baa laga dhigayaa saddex baan soo qabsanayna markii saddex laga dhigo wadaadkii hawsha qaybinayey ama ninkii wax saddexdii boos magacyuu u bixsanaya booska ba iyo booska ta iyo booska ja tusaale ahaan ma u bixsada xaanshiyaa lasoo diyaarsanayaa waa lagu qorayaa booska ba booska hee ta iyo booska ja halkaasaa lagu guraya nin waxaa loo yeerayaa qaybintii meesha aan la socon waxaa la dhahayaa haye howlahan xaji dadkii baa loo yeerayaa waxaala geelle saddexdaas mid kala bax xaanshiyood mid buu kala baxayaa tuu kala baxo buu leeyahay miyaa la garanaya tuu kala baxay waxaa la haye cali adna mid kala bax fura mid kasta midba midbaa usoo baxay soo maah xabadii soo harta marka ayaa caada u yeeshay kaa haray kaa marka inuu furo mar haddii la ogaaday kani kuu lahaa iyo kani kuu lahaa kan saddexaad waa la yaqaanaa ciddii lahayd saas oo maah saasaa dhulkii loo qaybinayaa iska sii ma jidho maxaa yeele dadkan lagama garbixi karaa dhowde ka garbixi mayse wadaadku wuxuu u siiye kaas way isyaqaaneen ha waxoogaa waxbuu siiyey buu dhahayaa ka dhammaan mayse soomaa marka saasaa lagu kala qaybanaya sheekhu raximala haddii dhulku marka uu kala badan yahay maxaa la sameynayaa saa looma kala qaybin karo ninkii saddexda wiil ka dhinta tusaale ahaan wuxuu ka tegay boos laamiga yaal oo hal qool ah hal qool oo laamiga saaran iyo labaatan labaatan naasahablood ku yaala tusaale ahaan iyo wuxuu ka tegay boos meelahan dhexe ku yaal isu qiimaa waa la isku celinayaa marka waxaa dhici kadha saddexdii qaybo markii la qaybiyo booskii ku yaalay ii sheeg laamiga ku yaala inuu noqdo tusaala kontonqolkii inuu kontonku noqdaa dhici kadha sida keliya booskiina saa loo dhawaana uu noqdo shan kun kii meelahan dhexe ku yaal noqdo labaatan kun xoolaha waa laisu geenayaa marka saddex baa laga dhigayaa marka ma ku dhacay saddexaasaasaa lagu qaybsanay marka saddexdii marka laga dhigo kii markaa kontonka ahaa konton balas labaatan balas shan intee weeye toddobaatan soo maahan toddobaatan shantii saddex meelood ha loo qaybiyo markii saddex loo qaybiyo hal boos oo shan ah toddobaatan saddex qaybi intee noqonaysaa shan labaatan soo shan iyo labaatan mid kasta shan iyo labaatan buu qaadanaya marka maxaa maxaa la qiimeeyey dhulkii dhulkii naftigiisi xisaabta lama gelin maxaa la sameeyey qiimihiisii baa laisku celiyey marka maxaa loo yaqaanaa atacdiil atacdiil isku dheelitirid sihaamta la isku dheelitirayo marka waxaa dhici kadha qolkaa yarkaaya afar afartaa inuu qof qaato qof inuu qof xaggaa uu qaato qof kalena uula yeesho midna waxaa dhici kara inuu kii booskii labaatan labaatankaa hal qof qaato maxaa yeele markii xaggee laga eegay xagga qiimaha laga eegay warkabaa fahamta soo maa yah haddii boos isku dhegin uu ahaa tusaale ahaan oo afartan afartana uu ahaa oo geeskana uu laami ka maran labada geesna ay gudaha ku jiraan maxaa la dhahayaa saddexa laga dhiga siman oo hadduu eebba kuu roonaada hee haloosa haloo kaqey lama dhihi karo maxaa yeele qof baa dulman maxaa yeele mid baa wuxuu kusoo beegmayaa hee laamigii oo waxaa dhici karta qaybta laamiga kusoo beegantay inay tahayba soddonku in uu kacdo kuwa kalena la toban toban iska noqdaan marka maxaa la samaynayaa waa la isku dheeli tirayaa markii la isku dheeli tiro ayaa qorituurkii la bilaabayaa warkaa ma ku dhacay waaya kii raddiga ahaa marka asna haddaan soo ururin warkiisa booskii weynaa ee qaybtiis geedaha ku yaaleen ama qeybtiis beerta ku taalay ama qaybtii qolku ku yaala tusaale ahaan yacni qaybtii kale wax kala dheeraa markii qaybtii ee waxa dheeraadka ay ku yaaleen qofku uu qaato shaygii dheeraadka ku ahaa baa la qiimeynayaa haafkii soo celinaya oo lacaga tusaale ahaan booskii labaatan labaatankan laba qofaa loo kala qeybiyey soo maa qof baa wuxuu caq u yeeshay oo u baxday qeybtii ceelku ku yaalay inuu qaato heshiiha ceelka anaa qaatay iska soco adigu la dhihi mayo maxaa marka hore ceelka waa wadaageen maxaa la sameynaya ceelka lasoo qiimeynaya ceelkan dhismihiisa waxa weeye qalabkiisa hawlihiisa toban kun shan kun suucil baa la dhahayaa ninkaasi shan kun aadna markaa hee ceelka shantii kuna ku lahayd marka adaa bixisay dee intii kale adaa haysanaya marka warkaama ku dhacay saas ayaa loo qiimeynayaa kii raddiga ahaana intaa marka shiikhu wuxuu ku yidhi marka shiikhu wain kaana fi lqismati haddii qismadii ee ku jidho taqwiimun qiimeyn haddii ku jidho marka qiimeed xayaa ku jidhaa saddexdii qaybood tacdiilkii iyo iyo raddigiisu soo qiimeyn kuma jidho xoola la soo qiimeynayo mar haddii meesha qiimeen timaado buu yidhi lam yuqtasar lagu gaabsan gaabsanmayo fiihi dhexdiisa calaa aqali min itniin laba qof oo wax qaybiya yah ka yar laguma gaabsan karo yani hal qof oo hal qof oo wadaad ama hal qof oo dowladdu soo dirsatay keliya waxaama qaybin kare waa in qolo la qiimaysan ahee loo keenaawy macnuu waidaa dacaa hadduu dalbado axadu shariikayni labadii wax wadaaga midkood shariikahu hadduu ka dalbado ilaa qismati maa shay inay kala qaybsadaan laa darara fiihi wax dhiba ah aysan ka imaanayn lazima waxaa waajib ku noqonaya alaakhara kii kale ijaabatu inuu yeelo war booskii labaatan labaatanka aan lahaynaiyo noo kala qaybi hadduu dhaho oo qaybin aan gelinno soo wax la kala qaybin kara ma ah marka waa waajib inay kala qaybsadaan waa lagu faslun fi dacwaa walbayinaati sheegashadii qof wax lagu sheeganayay iyo bayinadii iyo cadaymihii laisu keenayey oo laiskula imaanayo wey alxukmu xukmi waxa layihahda hebel xukun baa ku dhacay maxaa laga wadaa ama xukun baa lagu yeeshay waa ilzaamu insaanin liaakhara bixaqin ilzaamu insaanin qof in wax lagu laasimiyo oo waajib lagaga dhigo liaakhara cid kale shay ay iska leedahay bixaqin sifa xaqana lagu waajibiyo yacnii qofbaa waxaa lagu waajibinayaa ciddaas xaq ay ku leedahay inuu bixiyo xukun baa la yidhaahdaa dacwana maxaa la yidhaahdaa hadda ka hor dacwo mar baan soo tilmaamnay dawo marka iqraarka soo marinay iqraar maxaan kusoo sheegnay qofkii inuu xaq isku qiro cid kale ay leedahay naftiisa ku qiro saas ma iqraarku dacwadu maxay tahay qof inuu xaq qiro naftiisu ee leedahay oo cid kale uu ku leeyahay dacwaa lahaa maxaa kaloo saddexaadoo jiray shahaada shahaada maxay ahayd inuu qofku qiro xaq cid kale leedahay kuna qiro cid kale marka waa saddex masalo iqraar maxaa weeye inuu cid kale xaq u qiro yaa lagu qiraya xaqa asagaasu qiraya dacwona maxay tahay inuu cid xaq ma garanaysaa inuu cid xaq ku sheegto xaqaana iyou u qirayaa inuu isagu leeyahay shahaadun maxay tahay inuu cid xaq ku qiriray ciddaas xaq baa lagu leeyahay cidda ku lehna asaga maaha cid kale buu u qirayaa warkaama ku dhaca marka shahaadatun wa iqraarun wa dacwa macnuhu waa intaas marka dacwada waa ikhbaarun bixaqin xaq inuu qofku ka waramo lahu asagu isku leeyahay calaa hayrihi cid kalena uu ku leeyahay xagee buu ka sheegayaa cinda alxaakimi xaakimkii agtiisa buu ka sheegayaa ama muxakimkii hawsha garsoorihii waayahay wa in kaana hadduu yahay buu yidhi shiikhu raximahullah maca almuddacii kii dooda watay oo wax sheeganayay hadduu wato bayinatun hadday ahaatay la jirinkiisa caddaymo markhaati hadduu wato samicaha alxaakimu xaakimku waa dhegaysanahayaa xaakim hadduu ku qanco weeyaane waxakama lahu wuuna u xukmayaa bihaa dacwadiina wuu xukmayaa ninkii markuu dooda muddaci baa laga dooda wata muddaci waxaa weeye qof xaq sheeganaya qofka xaqa loo sheeganaya muddacan calayhi muddaca calayhi waa kii xaqa loo sheeganaya marka sheikhu wuxuu yidhi muddaciga hadduu doodu caddeen wato markhaatiyabuu wataa haye markhaatigii dee waataan soo sheegnay wuu iska hubinaya hadday caadila yihiin yah samicaha alxaakimu xaakimku waa ka dhegaysanaya waxakama lahu biha waxakama wuu u lahu kaa muddaciga biha dacwadii buu u xukminayaa wain lam takun lahu bayinatun hadduusan caddeemo wadanna yacni markhaati iyo hadduusan wadanna hee falqowlu warka la qabanayaahi qowlulmuddacaa calayhi kii dooda loo haystay warkiisa wey kan la qabanayo kaasa warkiisa la xoojinaya biyamiinihi maca yamiinihi asagoo hee dhaarna raacinaya ninbaa maxkamadda yimaaday hebel buu howl ku haystaa wuxuu yihi ninkaasi gaariga gaari ayuu hee iga jebiyey tusaale ahaan ama gaaribuu garaafe iga gaarsiiyey soo dood maaha waxaan leenaha caddeemahay keenso caddeyn buu leeyay wuxuu ninkanaa markhaati ahaa warkaabaa ku dhacay soo maahan markhaatiyadii baa meesha la keenay markhaatiyadii baa lagu qancay labadii markhaati marka maxaa la sameynayaa waa lagu xukumayaa soo maah markhaatiyaa ninkii uu waaye iska tag la dhihimayo maxaa la dhahayaa haye ninkii ah, qaanta loo haystayo oo gaariga jebiyey adiga lagu eedeeyeyo haye ka soo garbax hadduu yidhaahdo ma jebin waxaan leenahay warkaaga ma jebin baa soconaya laakiinse dhaar ku dar maxaa ku daraysaa waa inaan dhaarata tirahdaa ilaahay baan ku dhaartay ninkaa hee waxbay kama jebin anugu marka waxaan la dhahayaa qowlka la qabanaya waa qowlkii ninka hee muddacan calayhigaawey waaya fa inna kala hadduu ka joogsado canil dhaarta hadduu ka joogsado oo yidhaahdo dhaaran mayo nukuul baa la dhahaa hadduu dhaarta diido dhaaran mayo buu yidhi ana naakilun buu yidhi magaranaysaa canha dhaarta anugu geli mayo buu yidhi amase wuxuu yidhi dhaaran mayo ninkii muddacan calayhiga ahaa ruddad waa la soo celinayaa calalmuddaci kii dooda keenay oo mudaciga ahaa baa lagu soo celinaya dhaarta waxa la adigu dhaaro markaa adigu hee dhaaro kadibna fa dhaaranayaayo wayastaxiqa markaasuu mutaysanayaa wixii uu ku doodayey warka ma ku dhacay ninkii geelaahay maxkamadda yimi oo bilaa markhaatiga ku yimi oo ninkii cali ahaa soo maxkamadeeyey markhaati miyuu u haystay maya markaa maxaa la yidhi caliyow hee dhaaro inaadan shaqada aadan samayn ninkan gaariga aadan ka jabin wuxuu yidhi dhaaran maya anigu ama wuu ka aamusay dhaartii waa la ogeysiinayaa warhoy hadduu dhaarta ku celino uu dhaarto ninkan dooda kuugu haysta xaqa u xukumaynaa ogow wuxuu yidhi dhaaran mayo waxa u celinaa geela dhaara baan leenahay inuu alaabta kaa jebiyey dhaar buu kaga tuuray waxaan leenahay waxaa xukunnay haddaa maxkamadii nahay in cali alaabta jebiyey qaanteedana bixinayo maxaan ku xukunnay dhaartii dambaan ku xukunnay soorkaa ma ku dhacay soo dhaarta markadhaarta marka waxa la alyamiin lmarduuda maxaa loo yaqaanaa alyamiinul hee alyamiinul marduudatu waaya wa in tadaacayaa hadday ku doodaan shay aan shay hadday ku doodaan fii yaddi axadihimaa midkood uu hayo midkood shay uu hayo hadday ku doodaan gaari bay isku haystaan gaariga ninba hadda wada ninbaase wuxuu leeyahay ninkaa gaariga uu wadaa anaa iskale asna wuxuu leeyahay malihida anaa iskale yaa marka alaabta lagu doodayo yaa maxay tahay alaabta la isku haysta maxay tahay gaari gaarigiyaa hadda haya midkood baa gacanta ku haya soo ma ahan ayib falqowlu warka la qabanaya oo dooda la qabanayaahi qowlu saaxibilyadi midka gacanta shayga ku haya warkiisa weeye biyamiinihi dhaartiisana wuu ku daraya dhaarna hee wuu ku daray maxaa yeele asagaa u dhow ninkii markaa gacanta ku haya ayaa hee runta u dhow maxaan leenahay dhaaro marka ninkii asagoo banaanka marayo ninka wax ku qabsada maxaan leenahay ukaada adiga war adiga gaariga wadow aduu ku dhaarnaa gaarigaan leedahay dhaar hadduu xaf ka siiyo la dhaqaaq baan leenaha waxaaga wain kaana hadduu yahay wain kaana fii aydiihima haddii gacmahooda ku wada jiro shaygu shayga haddii gacmahooda ku wada jiro midna dhinaca buu ka haystaa midna hee dhinaca kaleu ka haystaa shaygii laysku haystay haye taxaalafa way wada dhaaranayaan wa waana laga yeelayaa shaygii biinama dhexdooda la dhigaya kala qaybsada la dhahay loo kala qaybinayaa warkaama ku dhacay yaa shaygii bay wada haystaan soo maa hadda yaa maxaan leenahay wada dhaartina wd inaadu leedahay dhaaro dhaar buu kaga tuuro adna dhaaro uu kaga tuura u kala qaybiya u kale hee qaybiya ladhahawaaya waman xalafa qofkii ku dhaarta calaa ficli nafsihi halkaa masalo la yaab lu gelayaa soo fiirso waman xalafa qofkii ku dhaarta calaa ficli nafsihi naftiisu ficil ay samaynaysaa qofkii ku dhaaranayaa xalafa wuxuu ku dhaaranaya calalbati si go'an si uu hubo oo go'an buu ku dhaaranayaa iyo walqaci waa isku macna calalbati walqaci si go'an buu ku dhaaranayaa tusaale haddii la yidhah shaygaas in adigu aad samaysay ku dhaaro soo ficilkiisa ma ah yah wallaahi iyo bilaahi iyo tallahi anigu ma samayn buu dhahaya waa nefi haddii wax iska diidayo shayga tusaalahaan kudhaa ninka inaadan dilin wallaahi iyo bilaahi anigu ma dilin markaas dhaar go'an wey diidma go'an waay hadduu sugayana tusaalahaan shaygaas yaa iskale wallaahi iyo bilaah anaa iskale markaa waxaa loo yaqaanaa hee dhaar calalbati ah yani dhaar go'an weeye dhaar go'an saas wey macnuu waman xalaf qofkii ku dhaarta calaa ficil nafsi naftiisa ficil ay samaynayso qofkii ku dhaarta hee ama si ihbaada ugu dhaartay ama si nafyiya ah. xalafa wuxuu ku dhaaranaya cala albati albati hee qofku dee laba siyaadood buu dhaartaa hebel qof shayga hebel inuu ku suga soo maa ya tusaale ahaan waxaan ku dhaaranaya hebel inuusan waxaa samayn soo ficil kheyrsa ku dhaaramayo ninku iyo waxa inaan sameeyey way kala duwan tahay marka qofku wuxuu sameeyey aclamu binafsihi asaga naftiisa u og soo maa qofkan asaga ficilka u sameeye naftiisa eh, u og oo cidda keliya waxhubta waa asaga waxa asaga sameeya ama samayne cidda keliya wax saa kale wadiin karo waa isaga soo maa marka dhaartiisu dhaar go-an bay noqonaysaa waxa waa sameeyey oo ku dhaaranaya ama hee waxaa ma samayn oo dhaar go aan ah laakiinse waman xalafa qofkii ku dhaarta calaa ficli hayrihi cid kale ficilka qofkiila ku dhaaro fa in kaana hadduu yahay ficilkaasi haabitan mid sugan oo xaqla sugaya ee tahay xalafa wuu ku dhaaranaya cala albatti waalqaci go'aan tusaale ahaan meeshan ninbaa eh, dhib geystay halkana lagu suusa dhaara baa lagu yidhi ninkaas inuu dhibkaa geystay marka dhibkan meesha yaalla ma ficil nafs adigu a geysatay mise cid kalea geysatay yaa hadda adigu geysatay ama adoo isku sug oo dhaartaada waa inay dhaar sugan noqotaa oo qabciya haddaad diidaysidna hee si qabciyaa u diidaysaa laakiinse hadda xaqa aad ku dhaaranaysid cid baa samaysay ciddaasa waxaa leedahay way samaysay ama ma samayn soo maahan cid kale marka xaqeeda maha ku dhaaranaysid laba midkood waaye shaygaa cidda ihbaat hadday tahay shayga cidda aad ku sugayso oo way samaysay aad leedahay si qabciyaa ugu dhaaranaysa waxaa leedahay tusaale wax dile oo kaleeto wallaahi inahu qatala ilaahay baan ku dhaartay hebel kaasaa asagaaga wax dilay marka maxaa samaysa ihbaat marka ficilka keyrka ee sameynaya markii la ku dhaaro hadduu wax ihbaatoo sugan uu yahay hee waxaad leedahay dhaar sidii adugu a u dhaaran lahayd oo kale u dhaaranaysa waxa qadci baad samaynaysaa geedka go-an baa ka dhigaysaa tusaale ninbaa qof alaabu dhiibtay soo maa alaabu qof u dhiibtay maxaa dhahaysaa markhaati baa lagu keenay ninka inuu ninkan alaabta u dhiibtay markhaati ma ka tahay haa waan kaha ku dhaaro waxaan ku dhaaranayaa inuu alaabta kuu dhiibtay sugaysaa yaah ayib tan kala bal fiiri wain kaana hadduu yahay mulaqan ay nafyan baa ku jira wain kaana hadduu yahay mulaqan ay nafyan mutlaqan diidmada shaygan qofkan laga anfinaya hadday tahay diidmo furan xalafa wuxuu ku dhaaranayaa calaa nafyi alcilmi inuusan wax ka ogeyn buu ku dhaaranaya muxuu ku dhaaranayaa inuusan wax ka ogeyn tusaale ninkan aabihiisoo dhintay ayaa hebel deen ku lahaa warkaamaa ku dhacay yah hebel muxuu ku lahaa dayn kadib markii la dhaxladay kadib ninkii baa yimaaday wixii deyntii aabbahay kugu lahaa keen ninkii maxaa u furan markaa diintii hee de inuu bixiyey inuusan bixin oo hadda bixinaya inuu kala sheego soo maahan ayib wuxuu yidhaahday deentii aabbaha wuu iga cafiyey muxuuye aabbihii soo dhinta hadda soo maahan deentii aabbaha iga cafiyey adiga marka ninkan aabbihii dhintay hadduu u badinayo inaan laga cafin miyuu hubaa horta in laga cafiyeyn kale ma hubo soo maahan marka kuma dhaaran karo walla ilaahay baan ku dhaartay aabbahay kaxa ma cafin ma dhihi karo maxaa yeele ma ogeyn inuu cafiye kale laakiin hadduu u badinayo inuu cafiye inuusan ka cafin yaah see u dhaaranaya watanka laga hadlayo ma goynayaa dhaarta mise wuxuu ku dhaaranayaa inuusan isagu ogeyn in aabbihii ka cafiyey waa masalada soo jir wataa muxuu dhahayaa tusaale wuxuu dhahayaa wallaahi laa aclamu anna abii ana abii lam yubri minka tusaale ahaan cafwan wuxuu dhahayaa tusaale ahaan waxaan ku dhaaranayaa in aanan ogeyn fii ogaanshuu keenaya meesha in aanan ogeyn aabbahay inuu kaa cafiyey warkamaa ku dhacay fiinsuma kala duwanaa wallaahi aabbahay kaama cafin iyo hee wallaahi hee ma ogi inuu aabbahay kaa cafiyey marka taadda maxaa isagu nafyulcilmi maxaa laga wadaa ay nafyu cilmihii wuxuu meesha ka saarayaa ogaalow isagu og yahay waxa inay dhaceen warkaa ma ku dhacay wuxuu meesha ka saaraya hee ogaal ahee ah, inuu og yahay waxa inay dhaceen marka wuxuu leeyahay anigu ma ogi hee waxaan ku dhaaranayaa inaan ogeyn hee inuu aabbahay ku cafiye oo kaleeto markaas xaqii waxa la soo ciyaar xaggii keen maxaa haysta marka nafyulcilmi baa la dha maxaa la yidhahdaa lcilmi baa loo yaqaana taasoo kale wain kaana hadduu yahay nafyigu mutlaqa mid furan xalifa wuu dhaaranaya calaa nafyilcilmi buu ku dhaaranaya ay nafyicilmi maxaa laga wadaa ay nafyi cilmihi biana hayrahu facala nafyi cilmihi cilmigiisa inuu meesha ka saaro u diido inuu og yahay biana hayrahu facala cid kale inay waxaan samaysay inuu og yahay inuu meesha ka saaro kaasa marka dhaarta loo gelaya waxaan ficilka meesha yaal haddii adiga lagu haysto caada u garab ah waxaas waa sameeyey ku dhaaro ama ma sameyn hee ku dhaaro haddii cid kale ficilkeedu yahayna hee haddii waxaan cidda kale lagu sugayo ihbaat ay tahay waa goynaysaa ayadana waxaan ku dhaaranaya hebelin waxaa sameeyey amaa haddii ficilku yahay ficil hee diidmaah maxaan ku dhaaranaysaa inaadan ogeyn waxaan ku dhaaranayaa inaanan ogeyn hebel inuu waxaa dilay inuu qofkaa dilay saasa ku dhaaranaysa warkaa ma ku dhacay tusaale ahaan markhaatibaa waxaa ka tahay markhaati ahaanba waxa lagu soo kaxaystay nin waxnin magaranaysaa loo haysto dembi ah inuu wax dilay inaa markhaati ka noqoto inuusan dilin maxkamadda lagu keena see markhaatigu noqonaysaa haye maxaa dhahaysaa maxaa dhahaysaa maxaa horta markhaati ka tahay ninka inaad dembi ku sugto miyaa markhaati ka tahay mise inad dembi ka anfiso inaad ka diidda sooma ayn see marka uu markhaati kacaysa u furaysaa maxaa dhahaysaa waxaan ku dhaaranayaa hee hee inuusan dilin miyaa dhahaysaa maxaa yidhi ma sugi kadhid marka maxaa dhahaysaa waxaan ku dhaaranayaa hee in aanan ogeyn anigu hee ninkan inuu dilay qofkaas <laughs> warkama ku dhacay faslun fi shahaadaati shahaadadii markhaatiyadii waaya marka markhaatid qofku markhaati waataan sheegana ikhbaarun bixaqin ligayrihi calaa gayrihi wey marka ikhbaarun bixaqin ligayrihi calaa gayrihi intaa wey shahaadadu walaa tuqbalu lama aqbalo buu yidhi ashahaadatu markhaati furi lama aqbalo ilaa miman cid mooyaane ijtamacad fiiha isugu timaaday khamsu khisaalin shan tilmaamood mida shan tilmaam isugu timaado cid kale markhaatigeda lama qaban karo kow alislaamu inuu muslim yahay albuluuqu inuu qaangaar yahay alcaqlu inuu caqli leeyahay alxuriya inuu xor yahay alcadaalatu inuu yahay hee qof caadil ah caadil maxaa la dhahaa waa tilmaan nafta qofka ku jidha taasoo u diidaysa in uu dembi weyn ku dhaco dembida yaryarna uu laazimo bay u diideysaa cadaaladdu qofka hebel waa cadaalad waxaa laga wadaa inuu dembiga weyn iska ilaaliyo dembiyada yaryarna hee uusan hee laazimin cadaalad waay qofkaas waa kaa shiikhu marka welilcadaalati buu yidhi cadaaladii hamsu sharaa'ida shan shardi bay leedahay qofkan waa caadil markaan dhahno shan shardi baan ka fiirinayna shantaas shardi hadduu ka soo baxo hee caadil waayo kow waataan soo tilmaano qofka markhaatiga ahi markhaati baan ahay laiskama qaadanayo kow horta lama dhihi karo markhaati maxaa u noqoto waryaa yaa kun markhaati noqo hawlahaas waa laga ilaalinaya mar hadduu markhaati noqdo markhaatidiisa loo diidanya maxaa la baaraya inuu yahay caadil markale inuu caadil yaha la baaro shantan baa la soo eegayaa kow an yakuuna inuu yahay mujtanib mid ka fogaadil kabaa'iri dembiyada waaweyn inuu ka dembi weyn maxaa la yidhahdaa waa dembiga qur-aanka iyo xadiiska ay kusoo aroortay goodi culus in loo jeedinayo warkaama ku dhacay yaah dembiyada hee xadiiska iyo sunnada mid ka mid ah ay ku aroortay in qofkaa loo hanjabay ayaa kabiiro la yidhahdaa sida zinadii oo kaleeto tarku salaati salaaddii inuu qofka isaga tegay ilaa waqtigii salaadda uu ka saaray iyo wixii la halmaala cuquuqul waalideynkii sakadii inuu qofku diido dembiyada waa qofka inuu iska ilaaliyo wixii lamida wey hayra musirin mid ku adkaysanaya waa inuusan ahayn calalqaliili min asakaa'iri dembiyadii yaryaraan hee kuwooda xoogaagooda yaryarkaa uu ku dhacayana mid hee kusii sii adkaysanayoo sii wadaya waa inuusan ahayna mid ka toobad keena waa inuu yahay saliima sariirati caqiidadiisu miday fiican tahay inuu yahay waay ma'muunan mid laga aamin yahay waa inuu yahay cinda alqadoobi markuu xanaaqo markuu xanaaqo mid aan been iyo runta isku daraya inuusan ahayn ma'muum waxaa laga wadaa yacni waxaa laga aamin yahay been abuur iyo inuu sameeyo baa laga aamin yahay mar hadduu xanaaqo qof isqaban kara weyo dhaki karaa xanaaqiga xagaa idhi qofka runtan ka sheegaya warkaama ku dhacay marka ma'muum waa inuu yahay bimacnaa waa qof laga aamin yahay inuu hee isku dhex yaaco hadduu xanaaqo oo been iyo buhtaan iyo bele aan keensanayn dadka markay xanaaqaan qaar baa waxa u turayn moogta muxaafidan waa inuu mid dhowrsanaya calaa muru'ati milihi isagoo kale isagoo kale yaa ragga la midkaa ah isaga ya sharafkay ilaashadaan mid ilaashanaya waa inuu yahay mura'ada mura'a waxa weeye qofku inuu u nool yahay ama sharafka iyo dadka la midkaah sharafta ay leeyihiin oo kale hee iyo dhaqanka iyo habdhaqanka dadka la midka asaga ah, sida u dhaqmaan inuu u dhaqmo ayaa mura'a la yidhaahdaa warkama ku dhacay yah hadanihii ganacsadaha ee ugu weyn magaalada hadduu magaalada buuma la dhex mara ka waran si ragga lamidka midka asagasa u dhaqmaan miyaa maya marka waa muru'a xumo kaasoo kale waxaa ladhahayaa cadaaladiisa <laughs> waxbaa wadaadkiibaa lamida wadaadada yani bulshada isku xiran qof kasta lood buu leeyay loodka lamidka ah hebel ama ninkan cadaaladda noqonaya loodkiisa markii la eego waxyaabaha ay dhowrtaan iyo ma garanaysaa meelaha ay iska dhowraan fariisigeeda iyo ma garanaysaa habka lebiskooda ay lebisada ay ka dhowrsadaan inay u lebistaan iyo waxyaabahaas qofku inuu ku dhaqmo uu leynkiisii ilaashado ayaa muraa la yidhahda macnuu waa intaa keliya waaya marka waa takhalluqu linsaani bikhuluqi amhaalihi qofka inuu habdhaqankii yeesho raggiisa iyo dadka uu lalowdka yahay habdhaqankoodaoo kale inuu yeesho ayaa muraa la yidhaahdaa oo meelaha qaarkood wadaadku inuu koofiyadda iska dhigo waxaan lanahayaa muraayis waa ku xumaatay soomaa halka meelaha qaarkood adugu fidiska dhigaysa mushkilo la ahayn marka waxay ku xiran tahay mura'adu hadba goobta iyo zamanka la joogay bay ku xiranta warkama ku dhaca waxaa dhigata waagi hore mura waxyaaba dadka u yaqaanay in la dhowro oo qofkan ceeb ku noqonaysa in hadda aysan ceeb noqonayn hadda waxyaaba ceeb noqonaysa inaysan marka hore hee ceeb ku noqonayn baa dhici karta marka miqyaasku waxa weeye dadka qofkana loodkaca ah, waxyaabaha ay iska dhowraan iyo waxyaabaha ay xirtaan iyo waxyaabaha ay habka ay u dhaqmaan qofka inuu hee u dhaqmo weeye muraadu faslun fii anwaaci alxuquuqi xuquuqda biniaadanka ku waajibta ama xuquuqda qofka lagu leeya ama si guud xuquuqdu inta u qaybsantaa walxuquuqu xuquuquhu darbaani waa laba nooc xuquuqullaahi tacaala xuquuq alla leeyahay waa xuquuqul aadamiyiin iyo biniaadan xuquuq ay leeyihiin kow fa ama amaa xuquuqulaadamiyiina biniaadanka xuquuqdiisu fa hiya calaa alaaati adrubin saddex nooc waay xuquuqda biniaadanka markii xagga markhaatiyada laga eego wey macnuhu saddex bay u qaybsamaysaa kow darbun qayb laa yuqbalu fiihi aan la ogoleyn ilaa shaahidaani laba markhaati oo dakaraani lab ah mooyaane cidka lagama ogola biniaadanka xuquuqda ay galagalaan qayb ka mid ah markhaatiyada la keenayaa laba lab waa inay yihiin cidka lagama ogola dumar lagama ogola wahuwa qaybtaasina maa mid weeye laa yuqsadu minhu lmaal aan xoolo loola jeedin waa wixii xoolehee aan loola jeedinoo xoola aan lagaga hadlayn meeshaas wayatalicu calayhi rijaalu inta badanna raggu ay goobjoog noqon karaanoo ay ka warhayn karaan tusaale furniinkii oo kaleeto hebel inuu hebelaayo furay laba ninbay u baahan tahay markhaatiya haddii la doodo dood meesha ay timaado warkaama ku dhacay nikaaxii baa la mid ah marka waxyaabaha iyo ma garanaysaa xuquuqda aysan kharash lacagi soo gelayn baa laga hadlayaa oo markaas hawsha la gelayo aan ujeedkooda iyo asalkooda uusan lacag ahayn yaa xuquuqdaas waxaan leenaha oo biniaadam ka dhexdhexaysa ah, xuquuq marki markhaati looga baahdo markasta maaha markii markhaati looga baahdo la keenayo laba nin la keenayo ah, cidka laga rabin waa nikaaxii iyo dalaaqii iyo wasiyadii iyo wixii la halmaamay wasiyadii hebel markuu dardaarmayo ciyaalkaygaan kugu ogahay hal warti lagu qabsado yaa loo dardaarmay oo maxkamadda ay tagto in hebel loo dardaarmay markhaati intee lagaloo keenaya laba nin ninkii dhimanayey wasiyadiisa caruurtiisa in loo dardaarmo oo laga warhayo baa laysu qabsada waxaa leeya hebelow yaa kuu dardaarmay ina carruurta mas-uul ka noqota adiga haysid haddii laya maxkamad soo maxkamad u baahan mayso soo markhaatiga la keeni mayo kii marka loo dardaarnama inuu keenaa laba markhaati oo rag ahee oo dardaarankii maqlayay tusaale ahaan wa darbun qayb yuqbalu fiihi waxaa la ogol yahay shahaahidaani laba markhaati baa la ogolyahay oo rag ah aw amase rajulun wamra'ataan ama hal nin iyo laba dumaraa la ogolyahay aw mase shaahidun hal markhaati iyo wayamiinul muddaci dhaartii ninkii magaranaysaa doodaya oo lagu xoojinayo hal hal maxaan la dhahaynaa hal eh, hal qof oo markhaatiyah iyo kii dooda watay dhaartiisa warkama ku dhacay intaasaa loo baahan yaha wahuwa arrinkaasna maa shay weeye kaana alqasdu ujeedka ujeedkeedu minhu ujeedkeeda uu ahaa almaalu xoola uu ahaa yani ujeedkeeda xoola ah xoola la isku haysto oo kaleeto iyo wixii lahalmaala waqaf la bixinaya oo kaleeto dayn qofkan lagu leeyahay oo kaleeto yah marka waxyaabaha beeskoodu lacagta uu yahay oo doodu ka timaado waxaan leenaha markhaatiyadoodu laba wiil laba nin bay noqon karaan nin iyo laba dumar noqon karaan nin iyo maxay noqon karaan ninka dooda wata dhaartiisa wa darbun qaybna yuqbalu fiihi waxaa la ogol yahay rajulun wamra'ataani nin iyo laba dumara aw arbacu niswatan ama afar dumara baa la ogolyahay wa huwa kaynamaa mid weeye laa yatalicu calayhi aysan arki karinba haaliban baa inta badane rijaalu raggo aysan arki karin waa hawsha inta badan raggo aysan arki karin oo maxaa weeye waa dhalmadii oo kaleeto wilaayadii wilaayadii dhalmadii ilmahan markii laisu qabsaday ilmihii yarka ahaayoo la dhalay ilmahan yaa dhalay tanaa dhashay saasaa loo sidaa ilmahan yaa dhalay tanaa dhashay tanaa dhashay markay soo baxaysay yaamarag baa ag taagnaa maya marka markhaatigeeda afar dumar ah markhaatigeeda a geli karaan ilmahan inay gabadhani dhashay umusha ah oo halkan jiifta maxaa kaloo geli karaa nin iyo laba islaamood wa amaa xuquuqullaahi tacaala falaa tuqbalu lama ogola fiiha nisaa dumarku inay markhaatiga ka noqdaan lama ogola xuquuqda ilaahay wahiya calaa alaati adlin waana saddex nooc darbun qayb laa yuqbalu fiihi lama ogola laa yuqbalu fiihi lama aqbalayo aqalu min arbacatin afar wax yar lama ogola wahuwa huwa zina waana zinadii zinadii hebel heblaayu ka sinaysanaya markii lasoo eedeeyo haddii ayagu soo qirtaan waa masale gaare oo maxkamadda lasoo saaro yaa markhaati inay sinaysanayeen la yidhaahdo haddee laba nin timaado jadal baa u qoran warkaama ku dhacay yaa imaanaya afar nin baa imaanaysa afartaas waxay markhaati ka kacayaan hebel iyo hebelaayo inay hawshaa ku jireen inay sunukanayeen markhaati ka kicimayaan hawshii oo socotabaa markhaati ka ahayn bay la soo istaagayaan meeshan waaya wa darbun qaybna yuqbalu fiihi waxaa la aqbalayaa isnaani laba qof baa la aqbalayaa laba qof oo rag aweeyaaneh ah baa markhaatiya geli kara wahuwa maasiwa maasiwa zinaa a wixii zinada ka soo haray minal xuduuda ah iisoo qabo shurbulkhamridii iyo sariqadii iyo wixii la halmaalay qadafkii iyo qadcu dariiqii iyo laba markhaati bay gelaysaa howshooda wadarbun qaybna yuqbalu fiihi waxaa la ogolyahay waaxidun hal qof baa la ogolyahay wahuwa hilaalu ramadaana waana bisha ramadaan aragtideeda kuwo kalena waa jiraan hal qof laga ogol yahay kitaabta weyn baa loogu tagaa walaa tuqbalu lama aqbalayo shahaadatulacma mid indhoole shahaadadiisa la aqbali mayo ilaa fii khamsati mawaadica toddoba shan meelood mooyaane qof indhool ah markhaati baan ah laga yeeli mayo shan xaaladood mooyaane kow almowt qof dhintay hebel in dhuntay markhaati wuu ka geli karaa maxaa yeelay waa wax iska caana dadkao dhan baa garanaya soo maa waa wax iska faafoo mas'alo faaftay wey hebel inu dhintay waa mas'alo faaftay labo wanasab nasabkii hebel inuu hina hebel hebel yahay ayadana waa masalo faaftay marka haddii layihahdo yaa markhaati u ah kii nolakau dhihi karaa anaa waxaa ah hebel inuu hina hebel yahay nasabkii marka xaggaa ka soo gelaya maxaa kaloo markhaati u noqon karaa hebel ilmahan inay heblaaya dhashay markhaati noqon karaa hebel inay eh, aamina dhashay markhaati baan ka ahay oo kaleeto maxaa yeele waa shay caam ah oo magaranaysaa shanta shayba waxay ka midaysan yihiin istifaada istifaada waxa weeye jamac fara badan baa og yaa og yah ismaaciil yaa og jamac fara badan baa og oo been aan isku raaci karin marka wixii jamac fara badan oo been aan isku raaci karin ay og yihiin dee nin markaa indhoolabuu hee markhaatuu ka geli karaa maxaa yeelay bulsho badanoo og baa hee baa la hayaa baa hee baa la hayaayo ku dhex jira macnuhu intaa keliya marka shanta waxay ka midaysan yihiin maa yahbutu bilistifaada waxa loo yaqaan istifaada waxa weeye bulsho badan baa og walmilku lmutlaqu milki furan watarjamatu in wax la tarjumo dadkii maxkamadda tegay baa waxaa la yidhaahye eh, hebel kii indhaha la'aa turjumaan uu ka noqon kara yani waxaan eh, codcodk wax la arkay maa waxa la dhegaysanaye hebel hadalka saasu hadalkii uu yidhaahday marka tarjamada waxa weeye tafsiiru kalaami alkhasmi baa laga wadaa dadkan dooda wata warkooda in la faahfaahiyo oo tafsiir la geliyaahi hee kii indhoolka ahaa hawsha wuu qaban karaa yani turjumaan wuu noqon karaa way macnuhu wamaa shahida bihi iyo wixii uu arkay qablal camaa intuusan indhabeelin intuusan indhabeelin wuxuu arki jirayna hee markhaati wuu ka geli karaa wamaa shayna markhaati wuu ka geli karaa shahida bihi uu goobjoog ahaa see gawjahiisu noqonaya cala almadbuudi cala uu gawjaha ku ahaa ay calalmadbuudi ay cala aladii dubida kii uu qabtay oo uu xajiyey yaa markhaatinimadiisna waa la ogolaanaya macnaheedu maxay tahay <laughs> macnaheedu waxa weeye calalmadbuudi ay cala aladii dubida waaye kii lagu xajiyey kii la sugay markhaati wuu ka geli karaa oo see loo sugay inuu gacanta ku hayay tusaale ahaan nin baa usoo dhowaaday gacantuu qabsado kii uu gacanta haybaa wuxuu yidhi hebelow markhaati waxaa ka noqotaa inaa heblaayo furay oo kaleeto warkaama ku dhacay gacantas u haya bugeeya maxkamadda maxkamadda geeya wuu hayaa ninkii warkaama ku dhacay maxkamaddii markas wuxuu yidhi waxaa markhaati ka ah ninka aan gacanta ku hayo yaah inuu islaamtiisa furay marka mama jeedo qofkii marka muxuu ku sugay hawsha dabdi buu ku sugay dabdi nooceeya yah bian dabada biyad inuu gacanta ku hayo shaygii uu qofkii uu gacanta ku hayay amase ma garanaysa marka dabdigu wuxuu noqonayaa biwadci yadihi calayhi inuu gacanta shaygii saaray oo gacanta ku hayay muxuu kaloo noqonayaa biwadci yadihi calayhi watacalluq bihi labadaas buu noqonayaa dabdigu inuu qofkii ma garanaysaa gacanta ku hayay siina hayuu siina xajiyey ilaahee markhaatinimadiisa iyo fulasi uu hawshii ka gudanayey warkama ku dhacay kaasna waxaan leenahay hawshiis way dhantahay tahay weeyaan xataa yashhada calayhi ilaa markhaatii ka kacaya hawshiis walaa tuqbalu la aqbali mayo wakaa macnaheedu markaa walaa tuqbalu lama aqbalo shahaadatu jaarin linafsihi mid naftiisa usoo jiidaya nafcan dheef nin naftiisa dheef usoo jiidaya markhaatinimadiisa la aqbali mayo walaa daaficin canhaa dararan iyo mid naftiisa dhib ka fogeynaya markhaatinimadiisa hee la aqbali mayo weeyaan waaya nin uu nin dhintay oo markhaat nin dhintay oo deen ku lahaa ayaa ninkii deenta ninbuu deen ku lahaa tusaale ahaan kiibaa dhintay hadha waxaa yimaadeen ninkii dhintay uu deen ku lahaa warkama ku dhacay haye muxuu yidhi waxaa markhaati ka ahay hebelkii dhintay inuu ninkan deen ku leeyahay xagga maxaa ku jirta maxaa ku jirta xaggaa masalada ma fahamteen ee ku soo celiyeen samatar soo garan maysaan baa wuxuu geeluu deen ku lahaa wuu dhintay geelle geelihii dhintay baa nin uu deen kusii leeyahay isagu baa yimi samatarka wuxuu yidhi waxaa markhaati ka ahay ninkii dhintayuu geelle ahaa ninka inuu deen ku lahaa warkaa ma ku dhacay maxaan leenahay samata deenta ah, shahaadaada hee la aqbali maya sababtu maxay tahay yah sababtu waxay tahay ninkii dhintay hadduu deentii u sugnaato asagii maxmuu kasii faa'iidayaa deentiisa oo deemtiisi buu dee xoolaheedii buu helayaa naftigiisu marka maxaa weeye jaarin linafsihi jaarin linafsihi nafcan naftiisa faa'iida usoo wadaa soo maa kii naftiisa dhibka ka fogeynayeyna waxaa leenaha asna baayihiis la aqbali mooyo warkaa ma ku dhacay oo tusaale caaqiladii nin baa la dilay ninkii dilka loo haystay caaqiladiisu markhaati ma gelayso sababtu maxay tahay waxaa markhaati ka nahay hebel inuusan ninka dilin maxaan leenaha waxaa isaga fogeynaysaan bay jirto hadday ku sugnaato dilkuna kamac yahay tusaale ahaan yaa lagu yeelanaya marka fogeyntan iska fogeynayaan markhaatigan ee ninkan leeyihiin ninkan ninka ma dilin ayagaa naftooda maxay uga fogeynayaan dhib uga fogeynaysa oo ah inay deenbixiyaan sooma ah wakaa marka macnuu walaa daaficin canhaa dararan naftooda markaas dhib ka fogeynayaan weeye kitaabul cidqi xoreyntii kitaabkeedii weeye xoreen maxaa layidhahdaa isaalatu riqin addoonnimo in laga suuliyo weeye can aadamiyin qof biniaadan in addoonnimo laga saaro waay maxaa loo samaynaya taqaruban ilallah ilaah in loogu dhowaado subxaana wa tacaala wayasixu wuu ansaxaya alcidqu xoreyntii bay ka ansaxaysaa min kulli maalikin mid kastoo maaliki mid kastoo wax lahaa oo maalik ahaa jaa'isi tasarufi tasarufkiisana uu banaanaayo aan la xajirin wayaqacuuna ku dhacayaan cidqigii bisariixi lcidqi ha cidqigii inuu afka ku ballaariyo xorayntii suu in yihahdo waan ku xoreeye oo kaleeto ictaaq inuu isticmaalo ereygaas ama isticmaalo taxriir labada erey hadduu isticmaalo ama fakuraqaba inuuhadduu saddexa hadduu erey isticmaalo sariix baa la dhaha niyad uma baahna horey buu ka xoroobayaa qof wal kinaayati wuu ku xoroobayaa inuu kinaayo sameeyo oo sarbeebo isagoo ku daraya maca niyati ku daraya niyad ku daraya tusaale inuu yidhaahdo laa milka lii calayka milki kuguma lihi inuu yidhahdo laa suldaana lii calayka awood saaka hee kuguma haysto oo kaleeto waxa inuu akhriya hee waxaan leenahay niyad haddaa ku dartay inaan qofka xoraysay saasuu ku xoroobay amaa laa milkiliya calayka keliyahee kuma xoroobin qofka wa idaa hadduu xoreeyo qofku bacda cabdin adoon qayb ka mid ah hadduu xoreeyo hadduu yidhahdo haafkaagaan xoreeyey adoonka wada lahaa cutiqa waa xoreysmayaa jamiicuhu dhammaantii waa israacayaa isagoo dhan baa hee israacaya weeye ilan baashu ma kala harayse wa in actaqa hadduuse xoreeyo shirkan mid uu rag kale la wadaagay shirkan lahu miduu cid kale la wadaagay hadduu wain actaqa hadduu xoreeyo shirkan lahu fi cabdin addoonuu cid kale la wadaagay hadduu qeybtiisa xoreeyo tusaale ahaan saddex nin bay lahaayeen saddex meelood meel so asaguma leh addoonka qeybtiisii buu xoreeyey wa huwa kaa wax xoreynayo muusirun xaal uu yahay mid hee hodan ah goorta uu wax xoreynayo hodan uu yahay hee saraa Eh, xorayntii waxay u gudbaysaa saraa u gudbaysaa alcidqu xorayntii waxay u gudbaysaa ilaa baaqiihi intii ka dhinayd bay u gudbaysaa labadii dalooloo kale hee way u gudbaysaa qofkii xor buu wada noqonaya haye wa kaana calayhi qofkaana waxaa laga rabaa wax qiimatu nasiibi shariikihi ciddii wax la wadaagtay yaa nasiibkii ay addoonka ku lahaayeen oo qiimaa baa laga doonayaa warkaama ku dhaca addoonkii laba asagay ninka addoonkan lahaa wuxuu yii anuu qaybteedii baan ku xoreeyey waxaan leenaha ninkan wax horeynayo hodan miya hodannimada laga hadlay wax kala inuu tiira yahay maa marka uu wax horeynayo gurigiisa wuxuu ku biisha ma haysta haa dhar isku jooga ah oo ku firan ma haysta haa meeluu dega ma haysta haa hodan weeye ninkaas warkaa ma ku dhacay qaybtiis horta way xoroobaysaa qaybtii ninka kalena xornimadii baa sii raacaysa oo kusii faafaysa ninkii kale xoqiisa marka waxaan dhahayaa hebel waa xoreynaya minallaahi bay noqonaysaa maya ninka hadduu konton kun joogay labaatan shan kun buu ninka la siinaya wuxuu leeyahay xornimadii maadaama ee faaftay hee labaatan shantan kun qaado niyaho ninkii xor buu noqday markaa ma ku dhacay waa kaa macno waman malaka qofkii milkiya waaxida min waalidayhi labadiisa waalid mid ka mida qofkii soo iibsada se u dhacdaba se u dhacdaba haddii dagaal baa la galayo waalidkiibuu soo iibsaday adoonoo hee ama mawluudiihi ciddii uu faraca u ahaydoo dhalay ciyaalku awowgu ahaaye kuwa asagu dhalay iyo mid ka mid hadduu soo iibsado adoonnimo ka soo iibsado cataqa calayhi wuu ku xoroobayaan caladuul bay xoroobayaan asagu inuu xor wiya dhaha uma baahna weeyaan faslun fil walaa'i welihi weli waxa weeye waa xaq ka dhalanaya qofka markii la xoreeyo weli baa la yidhaahaa welihu marka waa xaq la isku dhaxlo marka alwala waxay yidhahdeen culimmadu waa cusuubatun sababuhaa zawaalu lmulki cusuubatun waa casabnimo casaba soo garan casabanimo weeye sababuhaa sababta keentay zawaalulmilki milkigii lahaanshihiia wuxuu ka suulay can raqiiqin muctaqin intaa weye waa cusuubatun sababuhaa zawaalulmilki can raqiiqin muctaqin waalwalaa'u waluhu min xuquuqi lcidqi xoraynta xuquuqda ka dhalata buu ka mid yahay qofka markii la xoreeyo xuquuqda ka dhalata iyo faa'iidooyin ka dhasha waxaa ka mid yahay alwalaa wax loo yaqaan waluhu marka muxuu yahay waa shay laysku dhaxlo warkaama ku dhacay hebelkii aad xoraysay waxaa ka faa'iidaysaa dhexalkiisa inaad yeelato macnuhu intaa waluhu ayib wa xukmuhu xukunkiisa xukunkiisa ah in laysku dhaxlo walaagu xukmu tacsiibi waa xukunkii casabanimada cinda cadamihi markii casabanimadii la waayo wayantaqilu wuu gudbayaa alwalaau welihii wuu ka gudbayaa can ilmuctiqi kii wax xoreeye wuu ka gudbayaa hadduu dhintay ila dhukuuri buu u gudbayaa ciddii labka ahayd oo min casabatihi ahayd casabadiisa oo maxaa laga wadaa hadduu ninkan hebel xoreeyey warkaama ku dhacay ninkiiwa xoreeyey wuu dhintay hebelkii la xoleeyey hantiiluu noqday taajiro bismillah raxiima asagayna waa dhintay muctiqiina sooma dhiman muctiqii wuu dhintay kii la xoreeyana waa dhintay yaa baasha qaadanaya kii wax xoreeyey casabadiisii raggii baa qaadanaya dumarku kuma jiraan markaa ciddii wax horeysay raggeeda ayaa wax dhaxasha dumarkeedu waxma dhaxlaan warkaa ma ku dhacay dumarku hal mar bay ictiqa wax ku dhaxli karaan oo marka ayada wax horayso markaas wax dhaxlaysaa warkaa ma ku dhacay waaya wa tartiibul casabaati casabada kala horeynteedu fil walaa'i walaha dhexdiisa ka tartiibihim fil irsi waa xisay dhaxalkii u kala horeeyeen bay welihiina u kala hormarayaan walaa yajuusu ay ma ansaxayo wey baycdu walaa'i welihii in la iibiyo walaa hibatuhu hibadiisa in la hibiyana ma ansaxayso maxaa yeele welihu nasab oo kale u noqda alwalaa'u ka nasabi nasabka ma la gadaa hebelow nasabkaan kaa gadaya ma dhici kadhaa welihiina lama gadi karo welihu marka waa xaq la yeesha wey welihu maxaa weeye waxa qofkan wax horeeye uu yeeshay oo qofkan ku dhexlayo marka iskama gadi karo wax la gadi kara ma waxbeecu qabanaya ma faslun fi tadbiiri kii mudabirka laga dhigay addoonkii geerida lagu xiray mudabir maxaa laga wadaa tacliiqu cidqin bilmowti xorayntii in lagu xiro geeri in lagu xiro oo li dhinto ayaa xor tahay saas way macnuhu waman qaala qofkii ku dhaha licabdihi addoonkiisa idaa mitu haddaan dhaakhiro aado fa anta adigu xorun xor baa tahay saasuu ku yidhi fahuwa isagu mudabirun magacaasu qaadanaya mudabir waa mid la dibdhigay xornimadiisaa la dibdhigay xagee loo dibdhigay yuusuf ilaa kii maaliga ahaa uu ka dhimanayo war hama ku dhacay yuctaqu waa la xoreynayaa bacda wafaatihi markii heeh uu dhintay kadib baa la xoreynayaa min uluihi baa laga xoreynayaa ulukii u xaqa u lahaa ulu hadduu ka bato xoreyn ma jidho markaa ninkan xooluhuu ka tegey lix kun bay ahay addoonkuna wuxuu joogaa kun dolar ninkan muxuu xaq u lahaa markuu dhimanayo muxuu xaq u lahaa inuu dardaarmayo ulu sooma ayn ulukii waa laba kun addoonkii kun weeye kun horta addoonkaa lagaga xoreynaya warkaama ku dhacay kunka soo haray inta ka dardaarma rabe saas wey mudabarku macan wayajuusu lahu waxaa u bannaan an yabiicahu inuu iibiyo fii xaali xayaati intuu nool yahay intuu nool yahay waa addoon caadiya waa la iibin karaa wuu isdhaafin karaa war dhimashadaay kula sugmeyee lacag qaaliya lacag uh, qaaliba kuwa haystaa waa kusii iibinaya wayabdulu markuu iibiyo wuu burayaa tadbiiruhu xukunkii tadbiirkaah wuu buraya ina nin kalea yeeshay de yaa yeeshay nin kalea la tegay nin cusub baa la tegay kaa hadduu yidhahdo waaga dhinto markaa waa masalo cusub wa xukmu lmudabberi midka la dibdhigay xornimadiisa xukunkiisu fii xaali xayaati sayidi intuu ninkii lahaa nool yahay ka xukmil cabdilqinni adoonkii baraxala ah xukunkiisii oo kale weye waa lagu shaqaysanayaa yani sidii adoon caadiya buu u dhaqmayaa wey waryahan geerida laygu xiraye wax badan iga ilaala dhihi mayo ha ilaali xoogaa ma jirto faslun filkitaabati adoonkii la mukaatabeeyey mukaataba waxa weeye adoonkan in la yidhaahdo hee lacagkeen ishoree waa cidqun waa xorayn mucallaqun lagu xiray calaa maalin lagu xaray maxaa lagu xiray maal lagu xiray intaabaa iska dhihi karnaa waaya walkitaabatu kitaabadii saddex rugni bay leedahay mukaatib nin wax kitaabeenayo waa sayidkii mukaatab nin la kitaabeenayo waa adoonkii iyo habkii loo mukaatabeynayay wlkitaabatu kitaabadu mustaxabatun wa sunno weeye idaa sa'alah alcabdi hadduu addoonku weydiisto addoonkii ninkula hadduu dhaho niyahow sayidkaygiiyow kitaabe yacni lacag baan kuu keenayaa heeh xornimadeedina isii hadduu dhaho waa sunna inuu sayidku ka yeelo arrinkaas maxaa yeelay diintu way boorisa hee xornimada diinta way boorisa alkitaabatu kitaabadu mustaxabatun waa mid la suneeyey idaa sa'alaha alcabdi addoonku hadduu weydiiso yirahdo mukaatabeen iyahow wa kaana adoonkuna uu yahay ma'muuman mid amiin ah mid hee ammaano le markuu yahay muktasaban xamaalan kara labada markuu leeyahay hadduu soo codsado kow ammaanana leeyahay xamaalanna karo intaa haddii lasla helo adoonka in la mukaatabiila waayahaye laba waqti ama saddex waqti iyo afar waqti wixii tahayba soo shaqee xoolahaas intaa la eeg laba jeer bixi xor baa noqonaysaa markaas walaa tasix waxaansaxi mukaatabadu ilaa bimaalin macluumin xoolo go-an in la yidhahdo mooyaane xoolaha go-aankeenniiyahow ilaa ajri macluumin waqti in loo qabto warkaama ku dhacay waqtina hee loo qabto aqaluhu waqtiga waxa u yar najmaan laba xidig baa ugu yar yani waqtayni najmaan waqtaani baa laga wadaa laba waqti baa ugu yar yani hal mar lacag keena xor baa tahay ma judha yani maxaa ugu yar tusaale ahaan waxaan kugu kitaabeeyey niyahow inaad keento kun dolar shan boqolna aad maalin hiblaaye keento shanta boqoloo kalena hee wakhti hebel aa keento maxaan la ogolayn kunka dool inaad wada keento hal mar taa lama ogola warkaa ma ku dhacay mise maxaa la ogol yahay hadduu ninku si fican u shaqeynayo maalin hiblaaye waqti isku dhow maalin hiblaaye intaa inaa keentid maalinta ku xigtana intaa inaa keentid markaa maxay noqotay laba waqtiyo kala duwan taana markaa la ogolya wahiya kitaabadu min jihati sayidi xagga sayidka laazimatun waa shay laazima kama laaban karo wy man kama hee hadduu mar dhaho waa ku kitaabeeye kama laaban karo wa min jihati lmukaatabi ninkii adoonkahaayoo la kitaabeeyeen xaggiisana jaa'isatun way bannaan tahayoo falahu wuxuu xaqu leeyahay faskhaha inuu ka laabto mataa shaa qofku toon inuu dhaho waan addoonkayga iska ahaanayaaye kitaabadii waa ka baxay xaq buu asagu u leeyahay laguma adkenayo laakiinse kii sayidkaa yidhi waa ku kitaabeeye ilmukaatabi kii la kitaabeeyey nin shaqa loo diray soomaa nin fula yiri soomaahan wuxuu xaq u leeyahay atasarufu inuu ku tasarufo uu ku shaqeeyo fimaa fii yadihi wixii gacantiisa ku jiro min almaali xoolaha in xool laga sugayo weye shaqatag baa laya wax gad wax soo iibi wax ma garanaysaa yaah wax kirayso wax sii kiree shaqagal xoolaan kaa rabaay wacala sayidi sayidkiina waxaa laga rabaa an yadaca inuu ka dhimo canhu kaa xaggiisa min maalilkitaabati kitaabadii xoolihii ku kitaabeeyey inuu ka dhimo maa shay yastaciinu bihi uu kaalmaysanayo sayidkiinsumusan kunbaa kun baa kitaabay dhihin waxaa waajib ka ah sayidka inuu kunkii wax ka dhimo yidhaahdo laba kun baa kaa dhimay waajib bay ku taha markaa walaa yuctaqu lama xoreen mayo kii la kitaabeeyey ilaa biadaa'i jamiici ilmaali ilaa xoolihii oo idin uu keeno hadduu kun ka dhiman yahay maxaa la dhahayaa soo dhammaystir weli adoon baa tahay faslun fii ummahaati alawlaadi addoommada qayb ka mida weeye waxaasoo dhan waa addoomo eh, tadbiirkii kitaabadii ummahaatulawlaadk waa addoomo warkaama ku dhacay waa addoomo mid kasta si nooca buu u xoroobayaa kulli maxay isugu tegayaan xornimo bay isugu tegayaan laakiinse mid kasta layn buu soo marayaa mid tadbiir soo maray mid kitaaba soo maray ummahaatlawlaad mid soo martay ummatada waxaa weeye isaga sheikhu sheegi doonee wa idaa asaaba hadduu ku dhaco u galmoodo weeye asayidu sayidkii lahaa amatahu addoontiis hadduu u galmoodo fa wadacad ee dhasho markaa maa shay tabayana fiihi ee ka muuqan karayso shay-un shay oo min khalqin aadamiyin muuqaal aadami leh islaantii addoontiisa haydoo u galmooday hadday dhasho wax muuqaal aadami ka muuqan karo yaa inuu nool yahay mataa waa wax weyn ayadu muuqaal aadami wax ka muuqan karo haddii ay dhasho hee xaruma calayhi waxa xaraan ka noqday beycuhaa inuu iibiyo xaaraan bay hadduu iibiyana beecaas ma ansaxayo kow warahnuhaa inuu rahaan u dhigtana xaaraan bay ka noqotay wahiibatuhaa inuu cid kala siiyana xaaraan bay ka noqotay wajaaza lahu waxaase u bannaan atasarufu fiiha inuu u adeegsado inuu ku tasarufo oo bilistikhdaami adeegii inuu ku shaqaysto dee shaqooyinka caliga ina u qabato adoon qaban lahaa walwadi inuu u galmoodayba u bannaan tahay intaa marmar haddii uu u galmoodayo meeshii ilma yimaadeen ama wax ilmo ay qafti ay ka soo baxeen ummahaatulwalad bay noqotay xukunkii addoonnimada waxbaa ka dhinmay wax badan oo adoonkii lagu sameyn lahaa baan lagu sameyn suuqa lama geyn karo lama hibayn karo wixii la halmaalay ayib haddii adugu dhinto ka warama waidaa maata sayidu sayidka hadduu dhinto cutiqat waa laga xoreynayaa min ra'si maalihi xoolihiisa si guud ayagoo isugu jira baa laga xoreynaya ulukii lala sugimeeye macnuhu tadbiirka iyo ummahad muxuu kala duwan yihiin tadbiirka xaggee laga xoreynayaa ulukii ulu hadduusan jirin ka warama dee xornima ma taallowe macnuhu warkaama ku dhaca ummahaatul waladkanna ilaah ayaday keliya mee soo hadha oo xoolo kale uusan lahaan cutiqat horee ka xoroobay saal xoreenaya min ra'si maalihi xoolihiisa oo isku dhan ayaa laga xoreynaya weye qabla duyuuni intaan deymaha laga bixin walwasaayaa dardaaranaan laga bixin horta ayadaa la dhahayaa xor weeye horta xaa ka bax ayagu marka xoolaha ku tirsanaan soo maa yaa haa marka waxaa leeya horta ayadu banaanka ha istaagto xor ha noqoto ayib ayadii marka xaggaas aade ka waran waman asaaba waman asaaba amatan man boodin wa waladuhaa carruurteedii min hayrihi asaga cidaan ahayna u dhashay hee ina asagoo carruurta dhalay dee xorbe ayagu ayagoo caruurtii asaga u dhashay carruurtiisa caadiga ahaa weeye xorben ayagoo asaga raacaya xorwe carruurtii ay u dhashay min hayrihi asaga cidaan ahayn see ugu dhashay mid buu u guuriye nin buu u guuriyey nin aan haysan oo mucsiro busaarada hayso buu islaantii u guuriyay addoontiisa sacaruur buu dhashay caruurta addoomo weeye asagaa iskale warkama ku dhaca koow amase zino iyo bere daran bay meelaha soo miiraaftay caruur bay dhasha markaa zina ah labada carruur baa asagu ma dhalin soomaa waa waladuhaa caruurteeda ayadee la xiriiray min ghayrihii heeh oo cid aan asaga aan ahayn ee u dhashay bimansilatihaa booska ayadu joogta bay joogaan oo ah inay xoroobayaan isagu markuu dhintay hee ayada la xoroobayaan wey ayada ay la xoroobayaan wey man warkaama ku dhacay yaah maxaa yeelay liannahum tabacun lahaba dhahaysa maxaa yeelay ayaday daba socdaan caruurta ayaday daba socdaan weeyaan waman asaaba qofkii ku dhaca oo u galmooda amatan adoon amata kayrihii adoon uusan lahayn binikaaxin buu ugu galmooda nikaax dee waa loo guuriyey nin busaalasan bu ah soo sheegnay ninka hortaaya gabar adoonna ma guursan karo ilaa inuu sina ka cararayo faqiirna uu yahay mooyn sooma ayn waa loo guuriyey ko fa waladuhu caruurtiisu hee minhaa uu ka dhalay addoontaas mamluukun waxay addoommo u yihiin lisayidiha sayidkeedaa iskale ma lihid ninkaasaa caruurta yeelanaya kow oo sababta loogu diidayo sababta hee loogu diidayo wey in loo guuriyo inuu guursado wey addoon ninkala leeyahy wa idaa asaabahaa bishubhatin hadduuse islaamtii ugu galmoodo bishubhatin shubho islaamtii goor habeena bay ahayde addoon asaguu leeyahay buu u haystayba aaggu wuxuu ku ogaa addoon asagu leeyahay tiisiiba tagtay mid kale iska timaaday waana mugdi marka muxuu haystaa markuu u galmoonayey addoontiisa asaga amase wuxuubuu u haystaabaa islaantiisii buu u haystaaba kadib markay hawsha dhammaatay buu yidhi naa maxaa ahayd haye markaas shubha maah markaa maxaan dhahaynaa markaa maxaan dhahaynaa shubha weye soo maa ilaan waxaan ah, ma kasine shubha weeye markaas fa waladuhu caruurtiisu minhaa ayadu ee dhashaa xurun xor weeye xor bay noqonayaan farqiga udhexaysa uma jeedaan xur bay noqonayaan wa calayhi asagana markaa waxaa laga rabaa qiimatuhu lisayid caruurtaa qiimahoodii inuu lisayidi siiye islaanta nin baa iska lahaaye sayidkii inuu u shubo lacagtii addoomahan inuu u shubo baa laga rabaa lacagtii caruurta inuu u shubo wa in malaka hadduu kadib wa in malaka haduu yeesho alcamata mawduucata islaantuu u galmooday waagii hore ama shubhaha u galmooday ama hee ama binikaaxinaha u galmooda haduu yeesho bacda daalika intaa kadib suuqa ninkiibaa suuqa geeyey tusaale ahaan ama si unbu suuqa u geeyey asagaa soo gata wuu yeeshay soomaaan laakiinse beecan asagoo ku yeeshay ka hor galmaa jidhi soomaa u galmooday yah binikaaxin ama shubhatin shiikhu wuxuu ku yidhi lam tasir noqon mayso uma waladin lahu uma welad u noqon mayso lahu isaga bilwai galmoodkii fi nikaaxi nikaaxii hore uu galmooday hee umma welad ugu noqon mayso wasaarad waxayse noqonaysaa umma waladin bay noqonaysaa lahu bay u noqonaysaa bilwai bishubhati shubhadii hore yah shubhadii hore galmoodu ugu galmooday kadib uu ka soo gatay shubhadaa darteed ayay umwalad ugu noqonaysaa weeye calaa axad alqowleyni madhabka dhexdiisa laba qool midkood markaa qaadanno qoolka raajixaas waxa weeye shubhadaa laftigeeda hee umwalad ugu noqon mayso ee markaa kadib uu soo gatay hadduu u galmoodo markaas waxay noqon doontaa ee umwalad noqonaysaa wallaahu aclaa wa aclam halkaa waxaa noogu dhammaaday kitaabkeenii matnaabi shujaac ilahay waxaan ka baryaynaa inuu cilmigii aan ka faa'iidnay oo aan ka baranay inuu nagu anfaco sheekhii alifay oo qoray oo isku dubaynay inuu naxariisto waa u qofku markuu cilmi ka tago quruun hore isagoo dhintay baa loo duceynayaa imaamka marka u duceynaya alla u naxariisto qabriga u waasiciyo naarta ka xoreeyo annaga oo ardadiisa ahna iyo asagaba jannatul firdowsa uu nagu kulmiyo annagii ka baranay darsiga oo ka fahanayna in alla inugu anfaco culimmadii xilligiisii ilaa hadda silsiladana soo gaarsiisayoo na bartay in alle subxaana wa tacaala wada dhaafo intii dhimatayna u naxariisto inta noolna uu xifdiyo fahamka diintana u waasiciyo annagoo ardayana inuu alla nna fahamsiiyo barashada diintana nagu sugo na waafajiyo kheyrka cilmiga inuuna waafajiyo inaan ku camal camalfalnayna nagu sugo baan ka baryaynaa waalidkeen baa u duceynaynaa lagu soo tiiriya dacabeelay kheyrka iyo barwaaqada saaka lagu jiro bacdallaahi ma garanaysaa sababta uu ahaa ayagana waa duceynaa intii dhimatayna allah u naxariisto inta allah xifdiyo insha alla kitaabkan waxaa noogu xigi doonaa kitaabkeeni safwat zubadka ama zuhduna arsalaan gabayga zubadka amatn zubadka alfiga ah ayaa noogu xigi doona insha allahu tacaala imtixaankii kitaabkanna usbuucan baa qaadi doona haddii alla idmo ilaahay waxaan ka baryaynaa wixii aan saxnay kitaabka dhexdiisa inuu ajarkeedana siiyo wixii aakharaadna inuu dembi dhaafo cilmigaas magaranaysaa meeshaa ka dhacaya oo lagu fahmayo o lagu faa'iideyna in alle subxaana wa tacaala liwejhihii uu nooga dhigo hadaa billaahi towfiiq wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin